كتاب الوافي ما في الصحيحين للحافظ صالح بن أحمد الشامي حفظه الله في ليلة الاثنين الخامس والعشرين من شهر شعبان عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء من السنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا خير في الله العمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكي شن iyo labaatanaad ee majaalisa dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka lawaafi maa fi saxiixayn habeenkana waa habeen taariikhda ay tahay shan iyo labaatanka bisha sideedaad ama shacbaan kun afar boqol sideedii soddonka jirada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kitaabkana waa alkitaab asaadis kitaabka lixaad oo maqsadka cibaadaadka salaada hoosteeda ku jira alimaamatu waaljamaacatu imaamnimada iyo jamaacada ayuu kitaabkan u caqidan yahay weeyaan waa kitaabka lixaad imaamada iyo jamaacada ayuu u caqidan yahay alfaslu اlأwalu fasalka koobaad alimaamatu imaamnimada ayuu fasalka koobaad imaamka u caqiday ama u guntay alfaslu اlأwalu fasalka koobaad alimaamatu imaamnimada ayuu baabka muxuu ahaa fasalkan u fasal yahay baabu laxaqi bilimaama imaamnimada ayaa ku haboon oo yaa ku xaqnimo badan ayuu baabkan u baabya waa baabka koobaad xadiidka shan boqol iyo toddobaad can maalik ibni xuwayris waxaa laga wariyey saxaabigaas jaliilka ah qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya nabigaan u yimid sala allahu calayhi waaalih wasalam fii nafarin koox ayaan la socday ow min qowmi tolkay ah ayaan la socday ama qoladayda ah fa aqamnaa waxaan ku nagaannay cindahu nabiga agtiisa cishriina leylatan labaatan habeen ayaan ku nagaanay wa kaana nabigeenna wuxuu ahay sala allahu calayhi waaalih wasalama raxiiman rafiiqa raxiiman mid naxariis badan rafiiqan dhimiran badan weeyaan falamaa ra'aa markuu nabigeena arkay sala allahu calayhi waali wasalam shawqanaa hilowgannaga oon u hilownay oon aad iyo aad muxuu aha ugu daltabyoonnay ilaa ahaalinaa reerkannaga qaala nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam irjicuu war u laabta oo reerkiina u laabta weyaan irjicuu laabta fa kuunuu waxaad ahaataan fiihim tolkiinna iyo qabiilkiinna dhexdooda jooga weyaan wacallimuuhum diinta alla bara subxaanahu wa tacaala wasalluu tukada faidaa xadarat isalaatu salaadda haddii ay soo xaadirto oo wakhtiga salaadda la gaarana falyuadin lakum falyuadin ha idiin adimo lakum adinka axadukum midkiin miduu ahdaba ha ahaado mid idinka mid ha adimo walyaummakum ha idiin imaamu noqda akbarukum kin idinkugu da'da weyn ilaa cilmiga way siman yihiin oo labaatan qof labaatan habeen ay nabiga la wada joogeen marka inta badan cilmigooda uu isku dhadhow yahay marka qofka inkugu da'da weyn imaam ha idin noqda ayuu nabi yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka shan boqol iyo sideedaad war gabdhaha maad naga aamustaan gabdhaha maad naga aamustaan mana maqlaysaan gabdhaha naga aamus khayr lahaynsi xadiidka shan boqol iyo sideedaad can abi mascuudin waxaa lagu yih alansaari radi allahu tacala an arda qala wuxuu yidhi abi mascuud qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam yaummu lqowma qolada waxaa imaam u noqda aqra'uhum kan ugu akhrinta badan oo ugu xifdiga badan likitaab illaahi ilahay kitaabkii subxaanahu wa tacaala fain kaanuu haddii ay yihiin fi lqiraa'ati xagga xifdiga iyo qur-aanka akhrintiisa sawa'an kuwa ku siman faaclamuhum kan ugu aqoonta sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam fain kaanuu haddii ay yihiin fi sunati xagga sunnadana sawaan kuwa siman faaqdamuhum kan ugu horray hijratan xagga haajiritaanka oo loo soo haajira islaamnimada ama madiina loo soo haajiro weeyaan fain kaanuu haddii ay yihin fi hijrati hajiritaankana sawaan kuwa ku siman faaqdamuhum kan ugu horray silman xagga soo islaamitaanka walaa yaumana yuusan imaam ugu noqonin arajula qofka walaa yaumana yuusan imaam ugu noqonin arajulu ninka fii sulaanihi meesha isagu ka taliyo sulaanka waa qofka meeshuu asaga uu madaxda ka yahay ama mas-uulkau ka yahay weyaan ama gurigiisa ha noqdo amaba xafiiskiisa ha noqdo iyo wixii la midka ah weyaan walaa yaqcud yuusan fariisanin fii beytihi qofka gurigiisiisun ku fariisanin calaa takrimatihi firaashkiisiisun ku waa qofka waxa goonigu korsi ayuu gooni u leeyahay firaash uu ku saxday oo gooni u leeyahay iyo wixii la ah ayaa takriime la yidhahda ilaa biidnihi inuu isaga u u yidhaahdo ku fariiso waa gooni laakiin qofka inuu muxuua ah isagoon loo idmin qofka waxyaabaha goonida uu leeyahay uu ku fadhiisto ayuu nabigeena diiday calayhi salaatu wasalaam marka maxalu shaahidka waxaa weeyaan xagga maraatibta qofka uu imaamnimada ku qaadan kara ayuu nabigeena caddaynaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa qur-aan akhrinta iyo xifdiga iyo kadibna sunnada nabigeena iyo diinta aqoonteeda iyo kadibna xagga hijrada islaamnimada loo soo haajiro horaynteeda kadibna xagga muxuu islaamnimada ku horaynteeda oo qofka soo hor islaamay dadana abcan wayt xadiidka waa ti uu noo sheegay kadibna nabigeen wuxuu yhi calayi qof yuusan qof kale imaam ugu noqonin meesha isaga goonida uu leeyahay oo mas-uulku ka yahay inuu fasax ka helo mooyane gurigiisana yuusan ku fadhiisanin ee xagga firaashkiisa dushiisa ilaa inuu u idma mooyane saas ayuu nabigeen le calayhi الsalaaةu wasalaam baabu اlimaami imaamka yukhafifu fududeeyo asalaata salaada fududeeyo aw yutimuhaa salaada taamyeelo weeyaan imaamka salaada fududeeyo fududayn iyo taamyeelitaan la taamyeela lisku daro ayuu ka hadlayaa baabkaana saas weeyaan ayib baabu limaami imaamku yukhafifu salaata salaada fududeeyo aw yatimuhaa salaadii taamyeel ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan boqol iyo sagaalaad can anas bni maalikin waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yhi anas bni maalik maa sallaytu maanan tukanin wara'a imaamin imaam hortii qatu weli akhafa ka fududayn badan salaatan xagga salaada min annabiy nabigana sal l slm wain kaana nabigu wuxuu ah layasmacu mid maqla bukaa asabiyi canug yar oohintiisa fa yukhafifu kadibna wuxuu fududayn jiray makhaafata an tuftana in la fitneeyo oy ku mashquusha ummu hooyadii weeyaan saasuu nabigeen leh calayhi salatu slam baabu limaami imaamka ayuu u baab yahay yuhafifu fudaya salaata salaad wayutimaha taam yeela weeyaan xadiidka shan boqol iyo sagaalaad anas maalik waxaa lagu radi allahu anhu arda qal wuxuu anas maa sallaytu maanan tukanin waraa imaamin imaam gadaashii qatu horaan ahafa ka fowdayn badan salaatan xagga salaada walaa atama ka taam yeelitaan badan min anabiyi nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam wain kaana nabigeena wuxuu ahaa la yasmacu mid maqla bukaa asabiyi canuga oohintiisa oo fa yukhafifu kadibna uu fuudayo makhaafata an tuftana in la fitneeyo oy ku mashquusho umu hooyadii weeyaan xadiidka shan boqol iyo tobanaad can abi mascuudin waxaa laga wariy alansaari radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi abi mascuud jaءa rajulu nin baa u yimid ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi waali wasalam faqaala wuxuu yidhi ya rasuula rasuulka allow inii aniga wallah allaan ku dhaartay la ata'aharu waan dib mara oon ka dib dhacaa can salaati alghadaati salaada subax waan kadib dhacaa oo salaada subax inaan jamaacada soo xaadiro oon jamaacada imaada waan kadib dhacaa ayuu leeyahay saxaabigaas radia allahu tacaala canhu arda maxaanu dib dhacayaa min ajli fulaanin hebel awgii mimaa yuiilu dheerayntuu nugu dheerayna awgeed bina annaga fiiha salaaduu nugu dheereeya weyaan dibdhacayga waxaa keeni salaad ayuu nugu dheereeyaa markaasaa salaada dib baan ugu dhici oo ilaa qirada uu meel fiican ka gaaro intaas ayaan wadaya ayuu leeyahay oo mxua dib jiraya amaba salaaddii dhanba waan ka dib dhici oo gooniyaan u tukadaa ayadna waa noqon kartaa qaala wuxuu yidhi saxaabigaas abi mascuud alansaari famaa ra'aytu maanan arkin annabiya nabigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam qotu weligii ashadda ka daran hadaban xagga carada fii mawcidatin wacdi minhu xaggiisa yowmaydi maalintaas weligay nabigeen oo carooday oo weliba isagoo wacdi ku carooday dhexdiis maalinta maalinuu kaga darnaa weligay maan arkin ayuu leeyahy ninka la abi mascuud alansari radi allahu tacala anhu arda o uma intaa kadib qaala nabigeena wuxuu yidhi sala allah al slem ayuha nnaasu wardadow inna minkum adinka ayuu inka mid ahaaday munafiriina dad diinta ka buriyo oo diinta ka ciriya oo diinta ka kala fiintiyo ayaa idinka mid ah weeyaan fa ayukum midkiinnii maa sallaa binnaas dadka muxuu ahaa dujiyo falyujiz salaada ha gaabiyo maxaa yeelay fa faina fiihim dadkaas musaliinta gudahooda ayuu ahaaday alkabiira mid duqah oo aad u daweyn iyo wadaciifa mid tabardaran iyo wadalxaajata mid dan iyo xaajo ay u xiran tahay oo arrin meel inta kusoo xiray kadibna inay ka gaaro raba saddexdaas kooxba way ku jiraana sida awgeed haddii marba imaam aad noqoto nabigan wuxuu leh sala allahu caleh ali wasalam salaada ha la soo gaabiyo oo salaada wakhti macquulah ha laga dhiga ayuu nabigan leh calayhi salaatu wasalaam baabun inamaa jucila alimaamu liyutama bihi baabkan wuxuu u baab yahay imaamka waxaa loo yeelay oo imaam looga dhigay liyutama bihi in lagu daydo oo salaadda si uu tukanaa iyo habka u tukanaa in lagu daydo oo haddii aad muxuu ahay rukuuca lala rukuuca haddii uu sujuuda lala sujuuda hadduu ictidaal samay lala ictidaala wahaakada hadduu itaxaad u fadhiista lala fadhiisto in isaga lagu dayda oo jidka uu mara la mara intaas ayaa loo sameeyey hadaf kale oo laga leeyahay lama arka weeyaan xadiidka an boqolko iyo tobanaad can caaishata waxaa le radi allahu tacala an ardaha ummi اlmuminiin asidiiqa binti sidiiq annaha iyada qaalat waxay tidhi sallaa waxaa tukaday rasuulu اllaahi sala اllahu calayhi wasalam fii beyti gurigiis ayuu ku tukaday wa huwa shaakin isaga oo xanuunsan shaakin shaki maahan waxaa weeyaan xanuunsan isagoo sheegana weya wahuwa isagana shaakin wasallaa waxaa tukaday wara'ahu nabi gadaashiisa qowman qole ayaa tukadeen qiyaaman xaal ahin iyagoo taagan nabiga fadhiyuu ku tukanay dabna way ku xirteen salaaddii oo gadaalay kaga xirnaayeen kadibna ayna waa istaageen fa ashaara ilayhim nabigeenna wuu u ishaaray oo uu gacanhaatiyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi an ijlisuu saas haddii la yidhaahdo saas maxay tahay waa fariista uu wuxuu yidhi saasuu nabigeen yidhi calayhi salaatu salaam an ijlisu fariista ayuu u gacnaatiyey falama markuu nabiga salaadda ka baxay qaala wuxuu yidhi inamaa in kale ma ahane jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay liyutama bihi in lagu daydo weeyaan faidaa rakaca hadduu rukuuca farkacuu adinkana rukuuca waidaa rafaca hadduu madaxa kor u qaada ood rukuucda ka soo kacana ictidaalkii weeyaane adinkana madaxa kor u qaada weeyaan waidaa sallaa hadduu dukada jaalisan xaal yimid fadhiyo fasalluu dukada juluusan xaal aad tihiin kuwa fadhiya weeyaan saasuu nabigeen yidhi alayh slat slam xadiidkan alimaam albukhaari sheekhiisa oo alxumaydi ayuu ka soo naqlinayaa hadalka aan sheegi doonno wuxuu ka soo naqlinaya alxumaydi imam albukhaari soo naqlina oo wuxuu leeyahay hoosuu idinkugu qoranya arka xadiidkaas waa xadiid mansuuq ah oo la nasakhay maxaa yeelay nabigeena sala allahu calayh salaad uu tukada waxaa u dambaysay salaad uu dad dujiyo fadhiga ayuu ku dujiyey dadkana gadaashiisay wada taagnaayeenoo iyagoo taagan ay ku daba tukadeen saas ayuu muxuuha soo naqliyay waa xadiid saxiixa ayaa saa ku soo arooray lidaalika in qofka imaamka duu fadhiga muxuuaha ku tukada in eh, fadhiga lagula tukada waa la nasakhay ayuu leeyahay arrintaa waxaa sii caddayn aad garan kartaan laa yukallifu allahu nafsan ila wasaha صل قائما fain lam tstaطic faqaacida fain lam tastaطic facalى janbin sosaa maahn marka maadaama salaadii liska raba in loo istaago waqumuu lilahi qaanitiin qunuud tabcan sukuudkana wuu ku jiray waaqiimu الصalaa marka istaagga salaadda loo istaago iyo salaadda mxuua in qofka isagoo taagan u tukada waa rukni min arkaaniha rukniga waxaa loogu degi karaa oo qofka ugu wareegi karaa inay cilad timaado imaamka cilad baa ku timid shaki ma lahan uu laakiin qofkan dambe oo imaamka ku raaca muxuu ku raacaya ila ciladi ma hayso marka hadalkaas uu nabigeen yidhi calayhi salaatu wasalaam inamaa jucila alimaamu liyutama bihi fii kulli shay ilaa juluuskaas oo hadda la nasakhay iyo wixii la midka ah oo qofka aanan muxuu ahaa laasin aynan ahayn inuu ku raaca mooyaane saas ayaa loo sameeyey ayuu nabigeen alayh slat slam marka nabigeenna isagoo iyadoo wada dhammaystiran ayuu sheegay laakiin xadiidkaas kale oo ficilka nabigeena calayhi slat slam uusan inkirin oo asxaabadii ah dhanna mxuu ay ku tabatukadeen ayagoo taagan xataa abu bakar inkastoo culimada ay mararka isku khilaafaan leeyihiin abu bakar wuxuu ku dayanayay salaadda nabiga nabigeena dadka taagnaayo kalena ayagana waxay ku dayanayeen abu bakar laakiin isla meeshu bay tegaysaa maxaa abu bakar wuxuu ku dayanaya hadduu xataa ku xirnaa isaga oo nabiga ku xirnay dadkana ay abubakar kusii xirnaayeen xitaa isaga maamuum wuxuu ahaa uu ku xirnaa nabiga nabigan uu fadhiya isna taagnaa marka laba jeerba daliil ma noqonayso weyaan wallahu aclam xadiidka شhan boqol toban iyo labaad can ilbara waxaa la weri caazib radi allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi kaana rasul uu sal slm ida qaala hadduu yidhahda allahu liman xamidahu lam yaxni muusan raaricin jirin dugitaanka waa xaniga waa qofku saa u dugi lam yaxni muusan eh, raaricin jirin axadu mid oo mina annaga naga mid dahraw dhabarkiisa xataa yaqaca nabiyu nabiga ilaa uu ka dhaca saajidan xaal u yimid sujuudsan uma intaa kadib markuu nabiga dhaca oo wejiga aan ku hubsanno ayaa naqaw dhici jirna sujuudan anagoo sujuudsan bacdahu nabiga gadaashii arinta ayada ah alxamdulilah masaajidkan iyo masaajidaha sunnada ay ku faaftay arinta ayada waad aragteen imaamku markuu wejigiis dhulka lagu hubsado ayaa laga daba dhaca waa shay noqday machuud alxamdu laakiin meelo badan wali way ku dambaysaa imaamka musaabaqa lala samayn marar laga hormara laga yaaba hadduu qof yarada uu yahayo uu ku daha inuu muxuu ahaa imaamka waxaa laga yaabaa in dad badan ay ka hor sujuudaan laakiin inta badan way la soconayaan oo imaamka yahay muxuu ahaay marka imaamka lama ogola musaabaqa lama ogola in laga hormaro iyo muxuu ahaay qofka in lala socdan lama ogola imaamka lala socdo in aad looga dibdhaco rukni kale ilaa uu ka galo kii hore intuu ka gudbo ku kala ka galo in laga dibdhaca lama ogola marka mutaabaca la rabaa imaamka wuu rukuucay waad hubtay inuu rukuucay adna rukuuc samic allah uu waad hubtay rabbana walaka alxamd adna wuu waad hubsatay adna la sujuud mutaabacadaas daba socodkaas ayaa waxaa weyaan laga rabaa weyaan wallahu aclam xadiidka شhan boqol toban iyo saddexaad arrinta ayada koley waa sheekhaa fatwooday xafidahu Eh, hadii meel lagu tukada la waayo oo masjidka uu meel walba buuxsamo salaadin lagu jiro maxaa la imaamka inaan laga hormarinna waaba laazim laakiin daruura timid marka calaa hada asaas eh, sheekha iyo culimo kadaba arrinta way fatwoodeen in eh, haddii meel kale qofku ku tukada waay gadaal ay buuxsanta dhan walba ay buuxsanta oo qadiyadda noqoto meesha bannaan imaamka hortiisa markaas min baab daruuraat ayaa loo isticmaalaa oo muxuu ahaa loogu tukan kara ayuu sheekh fatwooday xafidahullah xadiidka aad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda qal wxu abu hurayra kaana rasulka al wuxu ay sal slm yucallimuna midna bara yaquul markaasuu dhihi jiray markuu waxna baraya laa tubaadiru limaama imaamka ha ka hormarina idaa kabara laa tubaadiru ha la tartamina mubaadara iyo tartan hala samayn alimaama imaamka idaa kabara hadduu allah akbar yihah fakabiruu adinkana allah akbar dhaha weyaan waidaa qaala hadduu yihahdo waladaalliinna faquluu waxaad tihahdaan aamiin faidaa rakaca markuu rukucana aamiin ka warrama ya arrinta ayada aamiinta cadigeed ma taas taas waa qasad walaa aamiina albeyt alxaraam ay noqonaysaa marka aamiina la rabaa bimacnaa istajib marka amiindaas sax maaha waa qasad ay noqonaysaa allahuma istajibta waa ka bixi marka macnahaas aad ha loo ogaado taana ay khatar weeyaan aamiin ayaa la rabaa aamiin aamiin bimacnaa istajib rabbiw saas way macneed lakiin haddii marba meesh hadda u yimaada iyo mad oo xad ka baxay macno kalu noqonaya marka qasad iyo baab kala la geli markayaan naga meelkan ayb faquluu waxaa tiran aamiin rabbi oo naga ajiib naga mxuu ahaa wixii la akhriyey iyo ducadaas aan ku barin naga yeel weyaan waidaa rakactu rukuuca farkacu adinka rukuuca weyaan waidaa qaala haduu yidha samic allahu liman xamida faqul waxaad tihahdaan allahuma alh rabbana rabbaga nagow laka alxamdu aday mahad ku sugnaatay baabu nahyi reeb liska reeb ayuu baab yahay can sabqi imaami imaamka in laga hormara in liska reebuu baabkan u baab yahay can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda can inabi nabigeena sal sl qal nabig wuxuu yidhi amaa yakhsha miyuusan ka baqaynin axadukum midkiin aw amaba alaa yakhsha miyuusan ka baqayn axadukum midkiin ama iyo ala ay kale yihin waa labada lafdi ood ku shakiy raawiga <clears throat> eh idaa rafaca hadduu kor u qaada ra'sahu madaxiisa qabla imaam imaamka hortii an yajcala allahu alla weyne inuu yeela ra'sahu qofkaas imaamka ka hormara amaba waxaa weeyaan madaxiisa kor u qaadaa imaamka hortii ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxiisa inuu rabbi ka dhiga subxana wa aw amaba yajcala inuu yar allah alla weynan suuratahu suuradiis suurata ximaarin dameer suuradiis inuu rabbi ka yeelo subxana watacaala soo kama baqayuu nabigeenni calaih slat slam arrintaana koley waa qisadii sheekha uu noo sheegi jiray horay usoo hormartay weyaan baabun ida taahara alimaamu imaamka hadduu dibdhaca maxaa la samayni imaamka waa dibdhacay xilligii salaadda lageli lahaa ayuu ka dibdhacay maxaa la samaynaya malcamal baabun ida taahara alimaamu xadiidka shan can muqiira bni shucbat xaali radi allahu tacala an arda annahu muqiira hazaa wuxuu la duulay maca nabiy nabigeenu la duulay sal alla ly slam tabuka dagaalka tabuk ayuu la duulay qaala almuqiiratu muqiira wuxuu yidhi fatabaraza waxaa banbaxay oo musqul doontay rasuulu llaahi sala alla slam qibala alghaa'iti dhanka duurka xaggeed xaggii ayuu aada weya tabaraz wuu u banbaxay rasuulu llahi sal ll slam qibala alghaa'id dhanka loo banbaxa oo masquul dee caadi ma ah laakiin duurka ah ayuu mxuuaha jaqda iyo duurkii ayuu u banbaxay weeyaan muqiira wuxuu leey marka fa xamaltu waxaan qaaday macahu nabiga maciis oo la raacay idaawatan weelweysood weelka lagu weyse qaato ama oboweysood waxaa tihahdaba ayaan la qaaday weeyaan oo min alidaawati nacam fa xamaltu waxaan xambaarana macahu nabiga maciisa idaawatan weelabood weelbiyood amaba weelweysood qabla salaati alfajri salaadda subax ka hor ayayna ahayd marka iyada ah falamaa rajaca markuu nabiga soo noqday ilaya aniga uu iisoo laabtay oo masqushi intuu soo dantii soo gutay uu iisoo noqday ahadtu waxaan guda galay uhriiqu inaan ugu shuba calaa yadayhi labiis gacmood min alidaawati weelkii weysada inaan kaga shuba labada gacmood aan ugu shuba ayaan gudagelay weyaan waqasana nabigu wuxuu dhaqay calayhi salaa salaam yadayhi labadiis gacmood ayuu dhaqay maraatin dhowr jeer ayuu dhaqay uma qasala wajha wejigiis lagu dhaqay uma dahaba wuxuu nabiga u tallaabo qaaday ama uu gudagalay yukhriju inuu soo saara jubbatahu yukhriju inuu soo saara jubbatahu jubbadiis inuu ka soo saara can diraacayhi labadiis dhudhun inuu ka soo saara ayuu nabigu gudagalay weeyaan oo muxuu ahaa jubbadii aad xirna iyo koorkii aad xirnaa inuu ka soo saara dhudhunkii ood muxuu ahaa dhudhunkii bannaanka soo dhiga ayuu nabiga u tallaabo qaaday ood gudagalay weeyaan fadaaqa fadaaqa waxaa marka waxaa ciriiri noqday fadaqa waxaa ciriiriyoobay kuma jubbatihi jubbadiisii labada kum oy lahayd kumka waa meeshaan hore meeshaan guluuska laga xiro amaba oo afka khamiiska ah ayaa kum la yidhahdaa qaybtaas hore ayaa kum la yidhahdaa kumka halkaas weeyaan aye maxaad u haysaan soomaali ya hanqow haye maxaad u haysaan waxba looma hay eray bixinu sameeya qaybtan ya sheekh dhudhun dhudhunka dee waa waxaan u baahana middan maradan qaybtan kore oo talmada ah looma hay sooma cukur cukurkaas uga dhow <laughs> cukur ya shaguhaad caawa haddii ad naga furan weyda bas weyaan marka waa baabkaas loo halaaba caawa naga furo bahasha maya maradaan rabaa maradaan qaybtan qaybta afka hore shaguhaad hay looma hay khalaas eraybixinaa lidinka sugaa marka waxyaabahaas noocaas kumka iyo in loo eraybixiyo kaas baanu wadaynaa khalaas yacrifu ahluhu ayib fadaaqa kadibna waxaa ciriiriyoobay kumaa jubbatihi jubbadiisa labadeeda kun kum amaba labadeeda maxaa tiri sheekh labadeeda cukur miyaa tirti cukur saasuu taas waa taqriiban oo u yar dhowdaan filaya wallahu aclam marka labadeedu cukur ama labadeeda kum waxaad tidhahdaba iyo wax kale u heshaaba ayaa ciriiryowday in laga soo saaro labada dhudhun in laga soo saaro oo nabiga ciriiri ay ku noqotay sala allahu aleh wasalam o fa adhala nabigu wuxuu yadayhi labadiisa gacmood fi ljubbati jubbadii ayuu saa u geliyey saas ayuu geli waa arkaysaan saasaa loo geliyey oo jubbadii in horay loo wada sooma ahayn jiqilkii meelahaas iyo xusulkii malaha kadibna nabiga wuxuu sameeyey gadaal uu celiyey labadiiba gadaal baa loo celi marka ma garatee marka nabigeena ala sl faadhala wuxuu geliyey yaday labadiis gacmood fi ljubati jubada ayuu geliyey xata ahraja ilaa ka saara diraacahi labadiis dhudhun min asfali jubati jubada qaybteeda hoose ayuu ka bixiyey gacmihii maradiiyaa kor loo jiiday gacmihiiyaa hoos loo bixiyey kadibna bannaanka ay yimaadeen gacmihii o waasla wuxuu dhaqay nabigeena ala sl diraacahi labadiis dhudhun ayuu dhaqay uma tawada'a wuu weyse qaatay calaa labadiis uf ayuu ku weyse qaatay oo labadii uf ayuu masaxay wuu kala jeedaa uma intaa kadib aqbala wuu soo jeesta nabigeena calayhi salatu salaam qaala almuqiiratu muqiira wuxuu yidhi faaqbaltu waan soo qaabilay macahu isaga maciisa xataa najida ilaa aan ka helno oon kala kulanno annaasa saxaabadii iyo dadkii qad qadamuu iyagoo hormariyey cabdaraxmaan ibna cawf cabdiraxmaan ibna cawf ayay dadkii markay nabiga iyo aniga ugu daaheen sal alla alay oo muxuu nawaayeen amaba nabiga ay waayeen ala slam waxay hormariyeen cabdiraxmaan bin coof waxay ihahdeen salaadda kaale naga bix fa sallaa lahum wuu dujiyey nabi maxamed uu jooga ala fa adraka rasulla nabigu wuxuu soo gaaray ixda rakcatayn labadii rakca oo salaada subax mid ka ah ayuu soo gaaray fa sallaa wuu tukaday maca annaas dadka uula tukaday alrakcata alakhiirata rakcada dambe falama sallama markuu salaami noqsaday cabduraxmaan ibni cawf qaama rasuul lahi nabigeenna istaagay sala allahu aleh wasalam yutim isagoo dhammaystirna salaatahu salaadiisii oo halka ragco ka dhinayd ayuu nabiga dhammaystirna nasiibkaa ninkaad arka cabdiramaan bin ninka nabi maxamed duji alayh slat allahu akbar faafzaca waxaa argagaxgeliyey daalika arrinka isaga oo nabigeenna calayh slat slam salaaddii ku daba xirtay ninka la yidhi cbdiraxmaan oo salaaddii nabiga lagala degdegay ayay argagaxgelisay faafzaca waxaa argagaxgeliyey daalika arrinka isaga almuslimiina muslimiinta faakaru waxay badayeen atasbiixa subxaana allah subxaana allah subxaana allah ilahay baa nasahan ilahay baa xumaandhan ka huufan tasbiixda marka kelimaadka qofka markuu argagaxa loo baahan yahay ka midta in uu akhriyo weyaan falama qada nabi nabi markuu dhammaystiray salaatahu salaadiisa aqbala calayhim iyaga ayuu usoo joostay uma qaala wuxuu yidhi axsantum war wanaagaad samayseen waxaan la heli karin ayaad samayseen aw qaala wuxuu yidhi qad asabtum waad asiibteen oo wanaaggii ayaad ka dulacdeen yaqbituhum ama eh, kumanaya an saluu inay tukadeen asalaad salaada liwaqtiha waqtigeeda arrintan ay sameeyeen ayuu nabiga aad ugu faraxsan yahay ood jecel yahay ood ugu tahniyadaynaya weyaan saas salaadda waqtigeeda ay tukadeen baabu limaami imaamka yakhruju salaadda ugu baxa licilatin cilad ugu baxa see uu samaynaya seena la samaynaya ayuu baabkan u baab yahay shan boqol iyo toban iyo lixaad can abi hurayrata waxaa laga wariy raawiyat islam qala wuxu yidhi abu hurayra uqiimat isalaatu salaadii aa la aqimay salaadii ayaa la aqiimay wakhtiga nabigeena calayi sla slam wacudilat isufuufu safafkiina waa la toosiyey qiyaaman xaal ay saxaabadiihiin kuwa taagan fakharaja waxaa soo baxay ilayna annaga waxaa noo soo baxay rasuulu llaahi sala alla ly falamma qaama markuu istaagay fii musallaahu meeshii uu ku tukan lahaa oo mixraabkii dee mixraab saan u samaysan muusan jirin laakiin booska uu ku tukan lahaa markuu taagay soo istaagay dakara nabigu wuxuu xasuustay anahu isaga junubun inuu janaabo qaba ayuu nabigana xasuusta alai slat slam intaasoo shay oo dhacaysa oo dibdhacaasaad arkaysaan nabigeena janaabo qaba alaih salat slam iyo waxyaabo badan oo salaada dhexdeeda ka dhaca oo nabiga eh, hilmaama waxaa weeyaan annaga inay nagu dhacaysa arrinta iyada ayay daliil u tahay marka in xukunkeedii aanan ku shigshigin oonan ku wareerin oon toos u barana ayuu ilaahay xikmad kala danlay subxaana wa tacala in nabiga waxyaaba badan la hilmaamsiiya waad arkayseen dalyadayn iyo nabiga wax kala lax maray alah slat hawshii qusirat الsalaaة am nasiit qaal lam tuqsar walam ansa intaasoo dhan annaga ayay waxaa weyaan qabsan doonta ayay daliil u tahay calaa hada اlasaas xugunkii aan samayn lahaynay ayaa waxaa weyaan uu nabigeena cadayna salى اllahu عalيh ali waslm aan dib u laabana baabu limaami imaamka ayuu baab yahay yakhruj u arrin ku soo deraystay awgeed u baxay uu baab yahy baabkan xadiidka aad can abi hurayraa radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra uqiimat isalaatu salaada ayaa la aqimay wa cudilat sufuuf safafkiina waa la toosiyey qiyaaman xaal ana kuwa taagan fakharaja ilayna waxaa noo soo baxay rasul rasulka al sl slm falama qaama markuu nabiga istaagay fii musallaa meeshuu ku tukan lahaa dakara wuxuu xasuustay annahu nabigeenna junuubun inuu janaabo qabo fa qaala lanaa wuxuu noo yidhi makaanakum ay ilzamu waxaad laasimtaan makaanakum booskiina laazima weeyaan uma intaa kadib rajaca nabigu uma kharaja ilayna waa noo soo baxay warasuhu madaxiisan yaqturu u daa biyihii qoyaankoodii ayaa ka daa weyaan timihii ka daayaan fakabara allah akbar ayuu nabigii ala sl salaad ay u xirtay fasallaynaa macahu waan la tukanay marka imaamka haddii cilada noocaas ay ku soo baxaan in aad baxa oo meesha haddii ay dhowdahay kadibna inta ayadan la suga oo loo sabra waa wax hadyi ah tusaale ahaan imaam halkan taagan kadibna wuxuu xasuustay inuu weyselaanayo tusaalahaan inuu yidhah halkiina taagnaada waan soo weyse akhyaarey midanlat maya qabla salaat inay sugaan laga yaabaa jaamacada sigiska ya waa adag sooma waxaa yeelaa suuq dee dadka suuq ay marka suuqii a laga yaabaa inuu muxuu ahaa eh, qof kastam oo dhex taagan iyo waxyaaba mucayan iyo howlo badan baa jiraan mogta marka marka waxyaabaad la samaynaa laftirkooda waa in la ilaaliya masaalixda iyo mafaasidda oo laysu ilaaliya qofka dadka uu dujina ma degdegsan yihiin xaaladooda siday tahay wahaakada markaasoo kale qofka dee ay qabsata siduu nabigeena uu sameeyey qofkii u dhowaa inuu geliy salaad u yah hebel salaada bix ilaa xufaadii aimmadii way wada dhooban yihiin mogta si dadka uusan u xayirin saas ayaa haboon sida dhabtaa saas ayaa haboon laakiin dad aan meel u soconno iska dan la eh, fasax ku jira amaba eh, shirar iyo sheekooyin iskaga jira haddii ay yihiin markaasoo kale ukaadiya waxay noo yar muxuu aan soo yara weysaysta inuu qofki yidhahdo waxba dhibaato weyn insha allahu tacala malahan saas weyaan nabigeena wuu samey alai slat slam baabu imaamat almaftuuni qofka la fidneeyey iyo almubtadici qofka ahlu bidcada ah. iyo alcabdi qofka addoonka ah imaamnimadooda ayuu baabkan u baabyahay qof ayaa mxuu ah ahlu fitna ah fidnaysan dadka mxuu ah fidnaysan aad bay u badan yihin nasal allah asalam lidalika nabigeena calayhi salat slam saaad ogsoontihiin in badan oo ka mid iyo dacooyinkiisa wuxuu aad u badin jiray yaa muqaliba alquluub abit quluubana calaa diinik yaa musarifa alquluubi sarif qalbii calaa taacatik saasuu nabigan u badan jire calaih slam allihii qalbiyada rogrogaayow oo gediyow qalbigayga iyo quluubtannaga diinta islaamka ku sug ayuu nabiga dhihi jire calaih slaam wuxuu dhihi jiray yaa musarifa alquluubi quluubtii allihii muxuu ahaa gedgedinayow sarif quluubana calaa taacatik qalbiganaga iyo quluubtanaga taacadaada xaggeed usoo leex ayuu nabigan dhihi jire calaih slaam kadibna markaas caaisho weydiinaysa oy nabi alle waxay leedahay inaad ilaahay subxaana wa tacaala weydiisatay inuu qalbigaada suga ood qalbigaada diinta iyo aacada u leexiya aad baad u badisaysay wa jiraan markaasuu nabigan wuxuu leh alayhi slam caaishoy quluubta addoommaha laba farood oo ilaahay subxana wa tacaala farihiisa ka mid ah u dhexaysa oo saas ugu jiraan weyaan markaasuu alla subxaana wa tacaala meeshuu rabo u gediyaa qofkuu rabana wuu hanuuniyaa qofkuu rabana wuu leexiyaa imisaa qof imsaa qof oo toosnayd oo shalay ummadda wacdinaysa imsaa oo wanaagsanayd oo umada hor joogtay imsaa qof oo wanaagsanayd oo maantayna musallamaadka diinta islaamka inkirayaan oo axaadiista nabiga lagaa celina war ka jooga war axaadiista nabiga bas noo badbaadiye wa kalelafka fakada shalay ayay u taagnaayeen imisaa khamriilayaal ah khamre cabays imisaa darogaystayaal noqday imisaa qabyaalaystayal noqday imisaa muxuu ahay worlood iyo qolyahan qabaaisha u dagaalama noqday imisa gaalada mxuu ahaa daba ordaysa wamaa ilaa dalika horaana dad wada toosan akhyaar ah xaafid alqur'aan wamaa ilaa dalika dadkayga maxaa ku dhacay ma ayagaaday ka nasab wanaagsan aad ka nasab wanaagsan ma adaa ilaahay ballanka haysto ma ilaahay kaga dhow qalbigaas in ilaahay uu gacanta ku haya ayaa waxaa wey ilahay uu la rogay oo dhanka kale uba lala aadiyey waa maftuun imtixaan lidalika qofka inuu weligiisa aamin noqonin waman ya walaa yamanu ila alqowmu marka qofka inuusan aamin ka noqon ilaahay inuu muxuu ahay rogo ayaa aad loogu baahanya daa'imana ducooyinkaas uusan ka tegin maalintii dhowr jeer oo inuu ku celiyo qofka yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik yaa musarifa alquluubi sarif qalbii calaa aacatika waa shay laga maarmayn marka fitnada qofka maftuunka ah qof maftuun ah oodba taqaano ayaa salaadda imaam u noqday qof ahlu bidcaah ayaa salaadda imaam u noqday qof adoona ah ayaa salaadii galay maxaad samaynaysaa xadiidka an boqol toban iyo toddobaad can abi hurayrata waxaa lagu raawiyat alislaam radia allahu tacala anhu arda ana rasuula rasuulka all sala allahu aleyh ali waslem qaala nabigan wuxuu yidhi yusalluuna lakum yusalluuna way tukanayaan lakum adinkaa idiin tukanayaan oo idin dujinayaan loola jeeda weyaan yusalluuna way dujinayaan lakum adinka ay idin dujinayaan weyaan oo haddii ay salaadii sidii laga rabay iyo xilligii la rabay iyo habka loo rabay ay u asiibaan oo u tukadaan falakum ajirkiinoo kaamil ayaad leedihiin waa kow wain akhطa'uu haddii ay gafaanna oo iyaga ay waxalleeyaan oo khushuucii iyo muxuu ahaa wixii laga rabay salaadda iyo sunantii laga rabay ay la imaan waayaan ama xilligii laga rabay oo mukhtaarka ahaa xilli aan ahayn ay dujiyaan oo idinku qasbaan falakum adinka ajarkiina waad leedihiin wa calayhim dushoodana dembigii wixii hallaabay ayaa dusha ka saaran weeyaan marka ama adoon ku dabatuka ama maftuun ku dabatuka ama ahlu bidca ku dabatuka intaba salaadaada wax ka hallaaba lama arko weyaan laakiin culimmada waxay leeyihiin raximahullah raxmatan waasica qofka saalixa ah oo sunniga ah waxaa u habboon in uu waxaa weeyaan meesha uu ku tukana ay noqoto meel ahlusunna iyo dad sunnada nabigeena ala slam ay la weyntahay oo salaadooda ay waafaqsantahastiista nabigeena ala slam inuu raadsado intuu awoodi karo haddii qofka uusan heli karin meel noocaasa hayaanka yuusan gurigiisa shayaanka yuusan gurigiisa ku baabi'inin leanna qofka marba haddii aad jamaacada ka haro oo naftan aad ka adkaan weyda ood cilad ka dhigata kan waa ahlu eh, kuma daba tukanayo aad tirada kadibna guriga aad fadhiisato shayaankii iyo adigunbaa marka iskugu saaraysaan meesha halkaasuu marka kugu marka qofka inuu jamaacada ka taga ma ahan jamaacada si kastaba hahaatee ilaa qofka mubtadica haddii bidcadiisa ay tahay bidca mukafira bidcada waa laba qaybood bidca mufasiqa wa bidca mukafira bidcada waa mid qofka faasiq dhigto oo fasfisq uu ku mudanaa midna wuu ku gaaloobaya haddii bidcada mukafira ay taho gaal qofku u yahay laguma taba tukanaya aslan abadan hawar malaata ayada laakiin bidcadiisa hadii ay tahay mufasiqa marka ayada waxba ishkaal ma lahan haddiiba meel kale aanan gacan lagu haynin weyaan alfasl aani faslka labaad salaat ljamacati salaada jamacada ayuu faslkan u fasl yahay baabu wujuubi salaati ljamacati salaada jamacada inay waajib tahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka aad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda ana rasuul lah rasulka al sal l slm qaal nabigan wuxuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi ay gacantii ku sugan tahay laqad hamamtu waxaan damcay oon doonay an aamura inaan fara bixatabin qorya oo fa yuxaba in la soo qoryo gura in qoryo lasoo qoryo gura oo qoryo la keena xaabka waa dhallinyarada yaryar khaasatan xabadii qoriga dee xabadii ma ahan qoryaa lasoo gura waa geedaha lagu shita dabka ragga yaryar laga yaba inayn u fahmi karin marka geedaha dabka lagu shida ayaa xaabka loola jeedaa weeyaan uma intaa kadib aamuru anfara bisalaati salaada in la tukado ama loo adimo oo fa yuadana laha loo adimo uma intaa kadib aamuru anfara rajulanin oo fa yaumma uu imaam u dadku u imaam uma intaa kadib ukhaalifa aanu dabamara ilaa rijaalin rag aanu dabamara weyaan guryahood oo fa uxariqa aan guba calayhim dushooda buyuutahum guryahooda inaan ku guba ayaan tamcay weyaan waladii allihii baan ku dhaartay nafsii ani naftayd biyadii ay gacanta ku sugan tahaye low yaclamu hadduu ogsoon yahay axaduhum midkood annahu isaga yajidu in hela caraqan laf hilib lah oo samiinan buuran caraqda aw marmaanatayn aw mirmaanatayn labadaba waa mxua ishkaal ma laha marmaanatayn aw mirmaanatayn laba dhilaldhilood amaba laba mijimood mirmaanada waxaa weeyaan neefka ariga ah iyo wix la midka ah e qoobka e ximinta yaroo mxuaha dhuuban oon hilibka lahayn oo ka sarraysa ayaa la yidhahdaa mirmaanada ama marmaana waxaa tihahdaba marka laba dhilaldhilood amaba laba mxuu ahaa e, lafoodo yaryar hadduu ka hela hadduu ogaan lahaa inuu ka helaa masjidka xasanatayn ee wan wanaagsan hilib yarlah la shahida alcishaa salaada cishuu imaan lahaa haddii maanta ka warrama ragga guryaha ku tukada ama salaadaba yara gelabgelab ku ah intuu ilaahay onfaraj unoo furo subxaana wa tacaala la yidhahdo masjid sigiiska hadduu ilahay qadara subxaana wa tacaala qof kasta oo ku soo tukada shan boqol ayaa la qaybinaya nin kasta anta boqoloo u horreysa safka hore inta qaybtan hore min boqol waa diyaar kuwa dhexda ah laba boqol saddex walaadan waa diyaar kunka ka dambeeyo qaybtama shantooda boqol waa diyaar salaad kastana waa nooca ama salaadda cishe iyo salaadaha ugu yaryihin dadka ka warrama waxaad dad waxaa soo geli laha muslim ahayn xaqiiqo wa soo dad aan muslim ahayn oo gaalo ayaa soo geli lahaa masjidka oo lahaa si ay lacagtaa shanta boqol u qaataan waa shan boqol kun haddii laga dhiga bal ka warrama hadii toban kun laga dhiga ka warrama toban kun iyo ka badan shaki ma laha masjidka meel loogu tukado masaajidaha kulli waxay noqon lahaayeen qofka markuu wuxuu imaana maxay noqonayaan adduunyadoon ayuu noqonaya nabigeena wuxuu ku dhaaranaya marka alai slat slam haddii mijimahaas ama waslad yaro yaro buuran masjidka uu ka heli lahaa masaajidka wmafa muxuu aha waa buuxsami lahaa waana hadda adinka hala tijaabiye waxaad samaynaysaan meelaha hadda sigiiska lagama gaari karee mawlacyada maarata ku yeela tuulooyinka iyo meelaha shaqaalaha ay degan yihiin iyo mawlacyo ku yeelay ajra oo masi ay ku dhacday imtixaan uu ku dhacay wax haba yaraatee ku tukada ma laha dadkii dad badan baa ka shaqaynay meelihii warshadaha iyo kambaniyada weyniy mawlica ku yeela marmar marka xitaa cid ka adintaa la wayni haddii marka qofka meesha iskala qof ahlu khayr intuu noqdo kadibna uu yidhahda nimiyoo dhegaysto qofkii ay salaad u gambinin oo shaqaalaha ka mid ah brometion ayaa la siinayaa iyo dallacsiin amaba lacag ayaa la siinaya oo gunna gooni ayaa la siinaya salaada daa'ima ya waxaa laga yaabaa in masjidkaas uu buuxsamo shaki ma laha waad garanaysa arrinta ayada marka eh, hawsha ayada maaned waxaan arkay min baab turfa masaajid masaajidda eh, riyaad ku yaalla ka mid a way soo sawareen social media ay soo geliyeen xaqiiqada ilahay baa ogso subxana wa tacaala waxaa la yidhi qofki eh, hal bil oo kaamil ah imaamka takbiirta aynan mxuu ahay kadib marin oo xaas horaan lahaa ya hari waxaa weya inuu mxuu aha takbiirta soddon maalmood mise afartan adi mud ay u qabteen taqriban hadda ma xaqiijin kara m waqtigii ay takbiirat alixraamka ay kadib dhicin oo halkaa tukada xaas hal xaasoo horo lahaa xaaskii labaad ayaa lagu dari arooskii iyo kharashkii iyo wixii laga bixini hal sana masruufkiin oo la siini ya waa guur iyo aroos gabadhi iyo arooskii iyo sanad muxuu ahaa oo biilkii ah ayaa la siini markaasaa masjidkii intuu buux dhaafay jidkii u xirmay waa salaad fajar ila socdaya waa salaada fajar ayaa meel sawirkii marku ay soo geliyeen maxaqiiqa mise waxyaabaha moogta mararka qaar waa yaraa waxyaaba layskaga qosishiyaa jira xaqiiqatan arinta ayada ah haddii la tijaabiye way dhacaysaa nabigeena cadi ala sl slam wuxuu leeyay nabigeena alayhi salaatsalaam waladii alii baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadihi ay ku suganta gacantiisii low yaclamu hadda ogaan la axaduhum midkood midkaan salaada kadib dhaca annahu isaga yajidu in hela aw carqan laf hilibla samiinan ee buuran waa waslad aw marmaanatayni marmaatayni waxaa idin qoran mis marmaatayn marmaatayna idiin qoran riwaayad kaloo mirmaanatayna jirta mirmaataynkaas ama mirmaanataynkaas haddii inuu helaa uu hubo nabigu wuxuu le ala lshahid alcsha salaad cisho u imaan lahaa shaki la'aan an boqol toban iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda qala wuxu hurayra ata nabiya nabigu waxa u yimid rajulnin acmaa in dhoolo ah yimid faqala wuxuu ya rasuul lahyow inahu laysa ima sugan lii aniga qof i hogaamiyo oo horwado ah malihi oo yaquudani ii hogaamiyo oo ii kaxay ila masjidi masjidka godadki iyo ku dhacaya abcan fasa'ala rasul lah nabig wuxuu weydiistay an yurahisa inuu u rusqay isaga oo fa yusallii ku tukaday fii beyti gurigiisa farahasa lahu nabiga wuxuu yidhi haya ruqsaad qabtaa waxaad yeelaysaa iska muxuu ahaa danayso oo guriga iskaga tuka haddii maadaama aadan haysanin qof masjidku keeno falamaa wallaa markuu jeestay oo ninka gurigiis xaggiis iska aaday dacaahu uu yeer nabigeena ala sl faqala wuxuu yidhi hal tasmacu nida aadaanka miyaad maqashaa bisalaad salaadda loo dhawaaqa miyaad maqashaa qaala wuxuu yidhi ninkii nacamha qaala wuxuu yidhi faajib ajiib haddii marba aadaanka aad maqasho masaajidka imaad weyaan qofkaas markuu guriga ku tukada ood ku tukada ood ku tukada markii dambe salaad inay ka tagtaa laga yaaba shaydaanka uu la keli noqdo markii dambe inuu xataa islaamnimadii isaga hara laga yaaba hanuunkii inuu ka yaraada laga yaaba wax badan baa marka dhici kara marka qofkii inuu muxuu ahay dadaal aan yaran uu ku uu nabigeenna yidhi soo ajiib qof indhaqaba mar ka warramo qof indhaqaba ka warramo oo caadi ah dhaxan yaroo ah, hayse iyo dhiiqa yara meesha masjidka u qabaa iyo xogaho waxaa weeyaan wamaa ilaa daalika cabsi yaroon banneen cabsida haddii ay weyn tahay oo muxuu ahaa dil iyo ximin go'aysa iyo dhac muxuu aha qofkiio dharkii lagaba siibaa iyo wamaa ilaa daalika mararka qaar waa laga yaaba qofka in xilliyo mucayana ay dhici karto laakiin wixii intaas aan gaarsiin naf iyo ximin aan gaarsiisnin xitaa maalka dhib weyn ma laha marka haddii muxuu ahaa goysh halkaa lagaa qaato dhib ma laha berri aad dad kale helaysaa ishkaal weyn ma jiro weyaan ilahin wuu kugu bedela subxana wataala midka khayr badan xadiis an boqol iyo labaatanaad can abdillahi bn mascuud waxaa radi allahu tacala anhu arda qala wuxu abdillahi bn mascuud man sarahu qofkay farax geliso an yalqa allaha alla weyn uu la kulmay qadan berri musliman isagoo muslima maalinta qiyaamo weeyaan falyuxaafid ha ilaaliyo calaa ha ulaai asalawaat salaadahan ee kuwa ah xayu meel yunaada bihinna looga dhawaaqa ha ku ilaaliyo gurigiisa maahan masaajid ha ku ilaaliyo weyaan faina allaha la weyne sharaca wuxuu jideeyey linabiyikum nabigiina wuxuu jideeyey sunana alhudaa hanuunka jidadkiisa u jideeyey wainahunna salaadahan jamacada lagu tukadana min sunani alhudaa hanuunka jidadka loo mara ay ka mid yihiin weyaan walow anakum adinka haddii kama yusalii siduu u tukada hada almutakhalifu kan ka dibdhaca fii beyti gurigiis ku tukada la taraktum waxaad ka tegi lahaydeen sunnata nabiyikum nabigeenna sunnadiisa iska dhaafi lahaydeen ninkaas salaadda kadib dhacay oo guriga ku tukada haddii aad ku dayan lahaydeen oo adinkan aad saasin ku dhici lahayd sunnada nabiga ad ka tegi lahayd alai sl nabigiinna sunnadiisa ka tegi lahaydeen walow taraktum haddii aad ka tegi lahaydeen sunnata nabiyikum nabigeenna sunnadiisa la dalaltum waad baadiyoobi lahaydeen saasuu nabigeen leh alah slat slam marba marka haddii jamaacada laga tago oo dad aan jamaaca dukayn aad aragto dalaal iyo baadinimo ayay ku dhaceen wayaan siduu nabigena cabdi alai slat slam wamaa min rajulin ma jira oo yataaharu weyse qaato oo fa yuxsinu wanaajiya uhuura weyse qaadashada wanaajiyo uma yacmidu u qasda ilaa masjidin guri ilaa masjidin masjid oo min hadi masaajidi masaajidan ka mid ah ilaa hadduu sameeyo kataba allahu lahu alla wuxuu u qora bikulli khuwatin khawatin tallaaba la arko ikhtuuha u qaada wayaxuu canhu wuxuu rabbi kaga daadiyaa biha sababteeda tallaabadaas sayi'atan xumaan weyaan marka halka tilaaba oo masjidka qofka usoo qaado saddex martaba ayuu rabbi ku suginaa subxaana wa tacaala tan koobaad ilaahay subxana wa tacala wanaag buu qori xasana ayaa loo qori koow akawntiga loogu tuura waa tallaabadii koobaad tallaabada labaad lama qaadin rabbi subxana wataala dembi u xambaarsanaa qofkan uu kaga ridaya halkaas tallaabo ayaa marka ilahay wuxuu ku siinaya saddexdaas martaba in xasano loo qoro in darajiis kor loo qaado iyo in xumaan iyo dembi ula imaada laga tuula intaas ayaa mxuua ah qofka ku helaya haddii kun tallaabo uu soo socdo ka warrama kun xasana oo la siiyo kun dembi oo laga dhaafo kun daraja oo la saromariyo ka sii badan ka warrama lidaalika in badan oo saxaabada ka mid ah way diidi jireen oo waa incibaan jireen in meel masjidka u dhow oo ku dhegan masjidka nabigeena ay degaan calayhi sala slam fog fog ayay degi jireen laakiin dadka ayaga waa dadka iimaankooda uu xoogga leeyahay laakiin haddii aad tahay un muxuu ahaa meeshii xaalak waxay carabta yihahdaan oo iska un un galabgalab sida xaaladda loo bati aan iska nahay haddii aad tahay meel u dhow oo markii islaaqimaad soo ordi karta meelaa iska deg maxaa yeelay tan waa ra'sumaalkii taana waa faa'iido middaan mogta meel fog laga imaana oo la soologayna waa faa'iida inaad salaada jamaacada gaartana waa ra'sumaalkii haddii intaad waxaad leedahay faaidaan raadina raasumaalkii meeshuu ka baxa maxaad ku raadsaniba mxuu ahaa eh, eh, faaido ku raadini lama heli karo qofkaa raasimaal haysani sida badan faaido ma hela maya ama inta badan way sida badanka niman dad qaar waxaa laga yaaba in dalaal wax intuu ku dhufta wax fiican iska helo suuragal laakiin sida badan qofaan raasmaal lahayn ma hela weeyaan eh, faa'ido ma hela weeyaan kow walaqad ra'aytunaa waanis wamaa yatakhaalafu iyada uusan ka dibdhacaynin canha salaada ilaa munaafiqun qof munaafiqa macluumu nifaaq weliba munaafiqnimadiis mid qarsoon ay ahaynoo macluumu nifaaq munaafiqnimadiis ay aad loo yaqaano weyaan oo bannaanka ay taalo walaqad kaana rajulu ninka wuxuu ahaa yu'taa mid la keena bihi isaga yuhaadaa isagoo la dandaamina amaba la hadaafina amaba la garbogalay intaba bayna arajuleyn laba nin dhexdood qofkii ninbaa garabkan ka geli nina garabkan ka geli waa nin garbagalaysan saasaa lagu wadaa ama waa la hadaafini qof la luudini weyaan saasaa loo wadaa laba nin waa weliba wado ma garat ayada saas ayaana ku yidhi walaqad kaana wuxuu a rajul nin yuutaa bihi mid la keena yuhaada isagoo muxuu ahaa la garbagalay ay garbagaleen bayna rajulayn laba nin ama la barlaati ah markaasa wuxuu le maya kama harayo salaada e, garbaha laga soo geli marka garbaha laga soo geli ilaa safka la soo joojiya xanuun iyo dhibaato haysta awgeed weyaan marka saasay salaad ugu dadaali saxaabada nabigeena cala sl slam fadli salaat aljamacati salaada jamaacada oo hadda aan sheegnay waajibka ahayd fadligeeda muxuu leegyahay xadiidka an boqol ko iyo labaatanaad can cabdilahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka sal slam qal nabigeena wuxuu yidhi salaatu ljamacati salaada jamaacada tafdul waxay ka fadli badan tahay salaada fadhi salaada qofka uu keligiis dukada bisabcin waishriina daraja labaatan iyo toddoba daraja ay muxuu ahay ka fadli badantay weeyaan xadiidka shan boqol laba iyo labaatanaad baabu fadli salaati aljamaca salaada jamaacada fadliga ay leedahay aan kusoo jirnay xadiidka shan boqol iyo laba iyo labaatanaad can cabdiraxmaan ibni abi camrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi dakhala ayaa soo ayd cumaan radi alahu taala almasjida masjidka ayuu soo galay bacda salaati maqribi salaada maqrib kadib ayuu soo galay faqacada wuu fariistay waxdahu keligii ayaa fariistay faqacadtu ilayhi waan la fariistay marka xaggiisaan u fariistay amaba waan la fariistay waxaa saadahi ninka la yihahdo cabdiraxmaan ibn abi camra faqaala wuxuu yidhi yaa bna akhii walaalkay wiilkiisiiyow samictu rasul lah waxaan ka maqlay sal slam yquul isagoo leh man salla alcishaa fii jamaacati jamaaca fakaanamaa wuxuu la tooyahay qaama mid istaagay nisfa leyl habeenka niskiisa qof istaagay ayuu la tooyahay weyaan habeenka niskiisa qof salaatuleyl u taagnay ayuu la ajiryahay waman salla subxa salaa subx qof ku tukada fii jamacatin jamaacadna fakaanamaa waaba isagoo sallaa tukaday alleyla habeen kullahu dhammaantii haddii aad labadaas jamaaca ku tukada fadliga intaa leeg ayuu qofka helaya haddii marka qiyaamuleylka laftirkiisa uu ku waa ka wanaagsan baabu iqaamati sufuufi safafyaalka oo la toosiya ayuu u baabi baabkan khalfa alimaami imaam gadaashi xadiidka shan boqol saddex iyo labaatanaad can jaabir bni samrat waxaa lagu radi allahu tacala anu arda qala wuxu yidhi kharaja cayna waxaa noo soo baxay rasulula rasulka al sal l slem faqala wuxuu yidhi amaa lii faqala wuxuu yidhi maa lii maxaa ii sugnaaday araakum aan idin arkaaya raaficii aydiyakum raaficii aydiikum gacmiina kuwa kor u qaada adinka oo maxaan idiin arkaa kaanaha waaba iyadoo adnaabu khaylin farda saymahood shumsin ee dhaqdhaqaaq badan khaylu shumsiga laleey waxaa weyaan waa fardaha saynta aad ku dhaqdhaqaajiyo ayaa waxaa weya khaylin shumsin uula jeeda weyaan uskunu walaxasila fi salaati salaada marka waa tii aan soo marnay oo salaamo nuqsiga goorta ahayd ay gacmahaasaa dhihi jireen kadibna nabigu wuu diiday alayh sl arrinta iyada qaala wuxuu yidhi uma kharaja aynaa nabigu soo baxay mar kale fara'ana wuuna arkay xilaqan annagoo muxuu ahaa isyara warwareejinay xilqada xilqada u fadhina ayaa nabigana arkay calayhi salaat slaam fa qaala wuxuu yidhi maa maxaa ii sugnaaday araakum aan idin arkaa ciziina adinkoo kala tagtagsan oo kooxkooxa maxaan idin arkaa qaala wuxuu yidhi uma kharaja caynaa nabiga wuu noo soo baxay oo wuxuu diidaa nabiga in la kala tago laskhilaafo uma kharaja caynaa wuu nagu soo baxay faqaala wuxuu yidhi alaa tasufuuna waa maalin kale iyo mar kale alaa tasufuuna maad saftaan ood safataan kamaa tasufu say u safat almalaaikatu malaaigta cinda rabbiha rabbigeed agteeda weeyaan faqulnaa waxaan yaa rasuul lahyow wa kayfa sideeba tasufu ay safta almalaaikatu malaaigta cinda rabbiha rabbigeed agteeda say u safataa oo marka safka ay gelaysay u gashaa qaala wuxuu yidhi yutimuuna waxay dhammaystirayaan alsufuuf aluwal safafta hore ay dhammaystirayaan oo saf walba saf ka hore ay dhammaystirayaan weyaan wayataraasuuna way isku dhowaanayaan fi safi safkan way isku dhowaanayaan saas ayuu muxuu nabigeena cadday sala allahu aleh ali waslem safkii horoo bannaan in saf kale uu muxuu aha galo sax ma ahan hadda waxay ka dhacdaa arrinta iyada qaybtan dhexda way ka dhacdaa salawaadka qaar sabankana way ka dhacdaa sax ma ahan safkii oo bannaan inuu qofka saf kale muxuu ahay bilaabo sax ma ahan wuxuu khilaafay sidii ay malaa'igta ilah agtii u safanaysa subxana wa tacaala qaarna waxaa laga yaaba logtu inuu iska durjiyo oo muxuu sa inkastoo annaga aad nooga yartay bifadlillah casa wajal dadkan eeshiyaanka iyo muxuu aha carabta iyo ay aad ugu badan shiyaanka weliba cag bu uma dhoweyn kartid haddii aad waa kaasi durkaya ilaa lugihiisa ay isdul saarmaan marka qar waskada muu dhacaaba qofki mar alle markaad sii dhawaysa lugta ku dhawaysay wuu kaasi durugsanay haakada daa'iman wa abadan amaba fii qaalib alaxwaal intaas in la labada qof u dhexaynays ee hindida bakistaanta bangaladeeshta iyo wixii muxuu ahay la halmaada gruubkaasoo dhan waa uma ogola in lug lagu soo dhaweey waan fahmi way xaqiiqatan meesha raggaas ay hawshaa ka wadaan aad baan u fahmi way axaadiistana way caddahay way muuqataa waa imtixaan ay ka cararayaan ahay taana waa suuragal ayadna ahay waa suuragal laakiin xagga kuwa dambe tiirar ma sabanka kuwan dhexda waxaa laga yaabaa cillad inay tahay oo qofku isleeyahy tiirashaan maadaama ay eh, masale khilaafi tahay oo inay salaada goynan in kale laisku hayo laakiin haddii daruuro ay meeshaan timaado curirigan hadda jira aan loo aabayeeln insha allahu tacaala oy culimada fatwoodeen in mxua la istaagi karo laakiin asal ahaan inaan tiir safkuusa dhexgelin way asal ahaan ragga qaar laga yaba marka ka cararaan arrintayda oo markay safka dambegelayaan safka kale tiir baa uga muuqda markas inay aan suuragal taana wax wajih noqon kara wallahu aclam baabu fadli karati اlkhua socodka badnaantiisa fadligu uu leeyahy ila masaajida masaajida loo socda iyo tallaabaqaadkaas fadligu u leeyahay ayuu baabkan u yahay xadiidka an boqol iyo can abi hurayraa waxaa lagu radi allahu tacala arda can nabi nabigan wuxuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi salaatu ljamiici salaadda jamaacada ah waxay ka kororsan tahay oo ka badan tahay calaa salaatihi qofka salaadiis fii beytihi gurigiisuu ku tukada iyo wa salaatii oo fii suuqihi suuqiisa ku tukada iyo dukaankiisii daraja shan iyo labaatan darajo faina axadakum midkiin maxaa yeeley faina axadakum midkiin idaa tawada'a hadduu weyse qaato oo fa axsana uu weysada wanaajiye oo wa ata almasjida u yimaado laa yuriid uusan doonayn ila salaad salaada lam yahduma talaaba qaado khatwatan talaaba ilaa rafacahu llahu ilahay baa kor ugu qaada biha iyada darajatan daraja waxata canhu ilahay wuxuu kaga tuuraa uu kaga daadayaa khai'atan gafaf xataa ama gaf xataa yadhula ilaa u ka gala almasjida masjidka faida dakhala masjida masaajidka duu soo galna kaana wuxuu ahaadaa fii salaatin salaad maa kaana intay salaada tahay taxbisu mid xabisto wa tusalii yacni calayhi almalaa'ika malaa'igta ilahay baa u baryaysa subxana wa tacala maadaama intuu ku sugan yahay fii majlisi booskiisa aladii booskaas salla fii uu ku tukaday maxay leedahay allahuma khfir lahu ilahu dambigiisu dhaaf allahuma arxamu allah u naxariiso maa lam yuudii intuusan qof dhigin qof hadduusan dhibin oo dhibaato la imaanin yuxdiu fiihi uu xada iyo muxuu ahaa weyse bur ay ku dhicin weyaan qofka haddii weysada ay ka burto markaa salaad buu falaa salaad salaad ma jirta ila almaktuuba salaadda faradka mooyaane marba haddii salaadda la aqimo salaadda faradkunbaa la tukanaya laakiin qofka salaaddii ku jira isagoo salaadda ku jira oo tukana ayaa salaadda lagu aqimo muxuu samaynaya ma ka baxaya culimada sida ugu raajixsan waalcilmi cind allah casa wajal qofka haddii marka iyada salaad u bilaabay wuu iskaga tegaya salaadda iyada laakiin salaadda hadduu gabagaba ay u tahay tusaalahaan ragcaddii labaad ku jira inuu marka boobsiiyo oo degdeg kaga gaara ay culimmada fatwoonaan wallahu aclam qaarkood xadiidka aad an abi hurayrata radi allahu tacala an arda can nabi nabigena sal sl qal nabigena wuxuu yidhi ida uqiimat sala salaadii la qiima falaa salaata salaad ma jirta ila almaktuuba salaada faradka mooyane baabun ityaani salaa salaada oo la yimaado bisakiinatin xasilooni iyo waqaarin xibni culays in lagu yimaado oo qofki isagoo mxuu ah tartiibsana inuu yimaada oo khushuucsan oo meeshu ku socda ogsoon arinta ayada wanaagga ay leedahay iyo inay wanaagsan mxuu fadli badan tahay ayuu u baabiyay xadiidka aad can abi qataadata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi baynamaa baynamaa goor naxnu annaga nusalli aan tukanayna maca nabiy nabigeena sal slm id samica nabigu wuxuu maqlay jalabatan gurdan ayuu maqlay amaba digdig ayuu maqlay amaba dad jilbaha isku garaacayaan qofka markuu meeluu degdega digdigdigdig ayuu yidhaha mogta ama gurdun marka ciidanka waxyaabaha ay socdaan iyo adiga tallaabo xoogan oo saankuur uu ku jira ayaa mxua nabigu u maqlay calayhi salatu wasalaam isagoo salaad ku jiro rag badan oo weliba isku cagdaray markay tahay waa la maqlaya falama sallaa markuu tukada nabigeena qaala wuxuu yidhi maa sha'nakum maxaa idin daalay maxaa dhacay qaala waxay yidhahdeen istacjalnaa waxaan degdegsannay ama u degdegnay istacjalnaa waxaan u degdegnay ila salaad salaaddaan u degdegnay weeyaan qaala wuxuu yidhi falaa tafcaluu saha yeelina maxaa ataytum haddii aad timaadaan asalaad fa calaykum dushiinna ha ahaata bisakiinati xasilooni oo xasilooni laazima famaa adragtum wixi aad soo oo salaadad soo gaartaan fasaluu tukada oo imaamka la tukada wamaa faatakum ciidanka tagana fa qadaya oo imaada oo taamiyaasha weeyaan dhammaystirta inta idin mxuua idinka tagtayna dhammaystirta iyuu nabigeeni cala sla slam xadidka shan boqol iyo toddobiyo labaatanaad can abi bakrata waxaa lagu nufay ibnu xarit weeyaane annahu abu bakra intaha wuxuu gaaray ila nabiyi nabiga ayuu gaaray wa huwa raakicun nabigoo rukucsan calayhi salatu slam nabigeenu inta qirada akhriyey kadibna rukuucsan ayuu ku gaaray ninka la abubakra naafinufa eh, ibnu xari weyaan farakaca wuu rukuucay qabla an yasila ila safi safkii isagoo soo gaarin ayuu xagga ka soo rukuucay kadibna eh, meeshuu ku tukaday misbuu kadib yimid wallahu aclam fadakara dalika arrinkaas u sheegay linabi nabiga sal slm faqala wuxuu yidhi zaadaka allahu xirsan ayada ha ku noqonin weyaan oo arrinta aad samaysay ha ku noqonin ha u laaban arrinta ha u noqonin weyaan baabu taswiyati sufuuf sufuufta oo la simo ayuu baabiyu fadiilat lawali iyo safka hore fadlig uu leeyahay xadiid shan boqol iyo sideed iyo labaatanaad can anasin waxaa lagu radi allahu tacala an arda khaadim nabiy sal slam can nebi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi sawuu war toosiya sufuufakum suuftiina toosiya faina taswiyata sufuufi sufuufta oo la toosiya min iqaamati asala salaada ogitaankeeda ayay ka mid tahay weyaan xadiid shan boqol sagaal iyo labaatanaad can nucmaan bashiir waxaa lagu wari qala wuxuu nucmaan qaala nabi nabigan wuxuu yidhi sal slam latusawunna waad simaysaan ood simaysaan sufuufakum safafyaalkiina aw amaba la yukhaalifana allah alla weyne wuxuu isdaba mariyaa ood bayna wujuhikum wajiyaalkiina ilahay khilaaf buu dhexdiina dhigaa ama safka wanaajiya oo safafta toosiya ama haddii kale rabbi quluubtiinna iyo wejiyaalkiina u isdabamaryaa weeyaan xadiik an boqol iyo soddonaad can abi hurayrata radi allahu tacala anu arda an nabigu wuxuu ka wari sal sl qal nabigeen wuxuu yidhi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen aw yaclamuuna ay ogaan maa fi safi lmuqadami safka la hormariyey ama safka hore hadday ogaan lahaayeen wixii ku sugan la kaanat waxay ahaan lahayd arrinta ayada iyo gaaritaanka safkaas la gaara qurcatan qori ayaa lagu geli oo nin iska gala oo muxuu ahaa loo masaamaxa ma dhacdeen weyaan lakiin wixii ku sugan ayaadan ogeyn saasuu nabig kala jeeda alai sla slam waajara man yaqifu qofka istaaga xukunkiisa muxuu noqonaya khalfa alimaami imaam gadaashi istaaga muxuu noqonaya xukunkiisa xadiid shan boqol iyo kow iyo soddonaad can abi laga wariyey qala wuxuu kaana rasu rasulka w sal slm yamsaxu mid saa gacanta u mariya manaakibana garbahanaga fi salaati salaada garbaha ayuu saas noo marin jiray muxuaha gacanta yaquul wuxuu dhihi jira istaw war istoosiya walaa takhtalifu ha iskhilaafina oo fatakhtalifa ay iskhilaaf kadibna quluubukum qalbayaalkiina liyaalina ha ila soo xariira minkum adinka oo ha isoo xigsada liyaalini ha isoo xigsada oo dhankayga ha soo mara oo safka hor xaggeeda ha soo mara minkum dadka cuquusha iyo wanuha waxgaradku saaxiibka dadka waxgaradka oo wax fahma oo haddii imaamkan waxay qabsadaan booskii buuxin kara ha soo hormarina inkaa soo marina weyaan lidalik dhallinyaro yaryar ilmaha wiilasha yaryar oo muxuu ahaa in safka hore ama qaybta khaasatan imaamku aadan isku taxaan xadiidkan baa marka muxuu ahaa loo daliishana waxa le gadaal mara waa la dhihi karaa weyaan uma kadib aladiina kuwa yaluunahum ku xiga uma intaa kadib aladiina yaluunahum ku xiga saas ha noqdina weyaan sida loo kala Eh, laakiin qofkii yaraa hadduu soo hormaro isaga buu noqdo qofki safkii kusoo hormaray qoorta in la qabto oo la yidhaha ka ka warrama laga fiijiye meesha baab sahlan maahan baabun sufuufu nisaa'i safafka dumarka khalfa rijaali ragga gadaashood ahaaday say noqonayaan siday ahaani xadiidka shan boqol iyo laba iyo soddonaad can umi salamata waxaa lagu radi qalat waxay tiri umu salama kaana rasulullah rasulka al sal slam idaa sallama hadduu salaam noqsado nisaa'u dumarku waa istaagi jireen xiina yaqdii markuu nabiga guta tasliimahu salaam naqsigiis markuu nabiga ka baxa way istaagi jireen dumarkii wamakaa nabiguu nagaan jiray yasiiran in yar qabla an yaquuma intuusan istaagin ka hore qaala ibnu shahaabin wuxuu yidhi raawigii xadiidka weeyaane ruwaadii xadiidku ka mid yahay fa uraa waxaan u arkaa amaaan u malaynaa wallahu aclam ana muktahu nabiga nagaashadiisa wuxuu u nagaanaya likay yanfuda ay muxuu ahay baxaan annisaau qabla an yudrikahunna intuusan soo haleelin uusan soo gaarin man insarafa dadkii mxuu ahay soo laabmay oo ka soo baxay min alqowmi oo saxaabadii ka mid ah. markuu salaada ka baxa calayhi salaatu wasalaam wuxuu samayn jiray wuu fadhiisan jiray isagana meeshu ku nagaan jiray nabi maxamed oo fadhiya calayi slat slam nin saxaabiho horay ka booda waa yaraani nabiga mar ninka la yidhaha ibnu wuxuu le waxaad nabiga u samayn jiraan u malaynaa ilahay baa xaqiiqada ogsoonay nabiga intaa wuxuu u yeelayaa in dumarka ay markiiba yaacaan raggana isaga maadaama u fadhiya ay la fadhiyaan kadibna ragg iyo dumarka ay isdhexgelin oo dumarka ay hormaraan saas inuu nabi u yeelay aan filaya ayuu leeyahay raximah llah shan boqol iyo soddon iyo saddexaad can abi hurayrata xaal radi allahu tacala anu arda qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm khayru suhuufi rijaali ragga suhuuftooda kan ugu khayrka badan awaluha kan u horeeya weeyaan midkan u horeeya ayaa ugu fadli badan oo ugu khayra badan wa sharuha kan ugu shar badanna aakhiruha wakhayru suhuufi nisaai dumarka iyo haweenka suhuuftooda kan ugu khayrka badan aairuha wakhayru sufuufi nisaai haweenka iyo dumarka suhuuftooda kan ugu khayrka badan aakhiruha kan u dambeeya weyaan wa sharuha kan ugu shar badan awalaha kan u horreeya maxay tahay masjidka nabigana cala sl dumarka iyo ragga way ku wada tukan jireen dumarkana gadaalay mari jireen oo ragga way ka yara go'naan jireen raggana way soo horrayn jireen marka dumarkaas soo horeeya oo ragga soo xiga ayaa ugu shar badan oo nabig cala sl ugu shar badan safkaas ilan raggii iyo wixii a isku soo dhawaanaan mogta raggana kuwa dambe oo dumarka muxuu ah xigsana ayaa ugu shar badan sufuufta marka raggana waxaa ugu fadli badan kuwa u horeeya dumarkana waxaa ugu fadli badan kuwa u dambeeya ayuu nabigeen yidhi calayhi salaatu wasalaam marka arrintaas waa arrin malxad aad u ah baabu tasfiiqi sacba garaacitaan lilnisaai haweenka iskale haddii dhibaato ay dhacdo oo salaada iyadoo lagu jiro wax un ay imaamka ama salaadda wax ka halaabaan gacmaha inay isku garaaca ragga caado uma ahan loomana ogola dumarka ayaa mxuua tambiihaas iyo baraarujintaas inay gacmaha isku garaacaan ama loo baahan yah weyaan abi hurayrata radi taala anu arda xadiis shan boqol iyo afar iyo soddonaad radi allahu tacala canhu can nebi wuxuu ka wari sal slm qal nabigeen wuxuu yidhi altasbiixu subxaana allah lirijaali ragga iskala haddii arrin ay dhacdo ragga maxay leeyihiin subxaana allah kow wtasfiiqu sacba dhabitaan oo gacmaha ay saa u sacbiyaan isku garaacaana linnisaai dumarkaas kale weyaan wazaada fii riwaayatin limuslim fi salaati salaada gudaheeda weeyaan baabun asalaatu fi rixaal fi lmatar asalaatu salaada oo fi rixaali guryaha lagu tukada ama heeryada lagu tukada fi lmaari maarka iyo roobka markuu muxuu aan jiro inay bannaan tahay oy sunnata ayuu baabkan u baabya weyaan oo arrin bannaan dhibaato aan lahayn inay tahay mashruuc inay tahay ayuu baabkan u baabyahay xadiidka shan boqol iyo shan iyo soddonaad can naaficin waxaa laga wari mawla cabdilahi bni cumar ana bna cumar ana ibna cumar ninka cabdilahi bni cumar adana wuu adimay bisalaati salaada fii leylatin habeen daata bardin qabow u saaxiib iyo wariixin dabayl qabow iyo dabayl baa isku darsatay uma qaala wuxuu yidhi alaa hooyay salluu ku tukada fi rixaali guryaha ku tukada iyo meelaha aad heryihiinna iskaga dukada arrintan koley waa sigiska hariibkuma ahno roobka wax yar asalaat fi rixaalta waa waxa iska jira weyaan alxamdulilah waa fadli ilahi subxana wa tacala masaajida qaar waxaa jiro muxuu aha laga yaaba boqol san inay dhisan yihiin weligoodna asalaat fi rixaal ay ka yeerin maogtahay waxyaaba rukhasta in diinta ilahi lagu camal falo oo la qaato wax loo baahan yahy wax iyo mararka nalalka tegi mugdigii cabsidii wamaa ilaa dalika roob uu sii di'i dabayl ay socota maca dalika xaya cala salaat xaya alfalah yari ay keenaysa arrinta ayada sax maahan asalaat firi xalta wixii marka masjidka joogay amaba hoteelada ku dhegdhegan oo soo dhegi karo dhib ma lah lakiin ummad muxuu ahaa dhoobadaas kudhex jirta leeda asalaat xaya cala salaat xaya alfalah nabigana alayhi salaam u ruqsayay arrinta marka fiqiga dhankaas weliba taysiirka taysiirka weliba mundabidka waa lagama maarmaan diintan weeyaan ala hooyo salluu ku tukada firiaali guryaha ku tukada uma qaala wuxuu yidhi ina rasul rasulka sal slm kaana wuxuu ahaa yamuru mid far almuadina muadinka amarka nabiga eega marka ida kaana hatay ahata leylatun habeen daatu bardin qabow saaxiibi o matarin roob yaquulu inuu yidhaahdo alaa salluu fi riaal alaa hooyo salluu ku tukada firiaali ku tukada weyaan baabu taqdiimi acaami cunada in laga hormaryo ayuu baabkan u baab yahay cala salaad salaad laga hormaryo xadiid shan boqol iyo lix iyo soddonaad can caishata waxaa laga wariyay nabi waxay ka wari can caishata waxaa laga wariyay radi allahu tacala anhu ardaaha zawji nabiy can nabi waxay ka wariy sal ll slam annahu nabigeena qaala wuxuu yidhi idaa wadica alcashaaw cashada haddii la keeno oo uqiimat salaad salaadiina la aqimo fabda'u ku bilaabi alcashaa'i cashada ku bilaabo weyaan cunno haddii marba meesha ay timaado muxuuaha laba qalbiilu qofka noqonaya cunada in lagu bilaabo laakiin culimada qaar waxay leeyihiin qofka idaa kaana tatuuqu nafsuhu naftiisa haddii ay cunadan ay jacayl iyo mamanaan iyo haleeli u qabto wacalaa hada asaas salaaddii uu mashquula ka waswaasa ayay leeyihiin laakiin xadiidku waa caam haddii marba cunno lasoo dhiga in cunnada la hormariya ayaa loo baahan yahay dadkana in lagu mashquuliyo salaadii la joogo cunada meesha lasoo dhigan ayadana sax maahaba xadiid shan boqol iyo toddoba can caaishata waxaa lg radi allahu tacala an ardaha qaalat waxay tahay caaisha samictu rasul lah baan ka maqlay sal slam yqul isagoole laa salaata salaad ma jirta bixadrati acaami meel cunna ay taallo waxaa weeyaan salaad ma jirto oo salaad aan la tukanin waa walaa huwa qofkii isaga oo yudaaficuhu ay reebreebayaan ama isaga reebreeba ama ay reebreebayaan allahbataan labada xumaa kaadida iyo saxarihii qof ay reebreebayaan ama isaga reebreebaa labadaas inuu muxuu ahaa tukada iyo qof cunna muxuu ahaa ay hor taallo inuu saasuu nabigeena cadayna alai slat slam laakiin masalada koobaad xadra acaamka ah waxaa cad hadda dhowr beri kadib insha allahu tacaala waxaa noo soo geli doona ilahi subxana wa taala na gaarsiiye hana waafajiye aqbale inaan mxu ah cibaado la nimaadno nagana aqbale ramadaankii markuu ramadaanka yimaado aadaanka iyo aqiimitaanka in lissaara maaha in lissaara in wax u dhexayso qofkii xilli uu sambuusadiisii iyo xabadko yaro bacad ku watay iyo iska habaysto iyo biyihiisa iyo timirta loo yara kaadiyo annaga teenna intaas weeyaan laakiin ummadaha qaar hadda xarameynka kale iyo cumuuman khaliijka iyo carabta intooda badan labaatan iyo shan daqiiqa ilaa soddon daqiiqa ayaa u dhexaynaysa aadaanka iyo aqimitaanka hilibbaa la cuni oo bariisaa la cuni oo waxaa weya rootiyaa la cuni oo timiraa la cuni qofka casho uma baahno wixiis markuu iska soo dhammaysta ood soo faraxasho ood cadarkiisa soo marsada ood soo cadiyayst kadib masjidka imaanaya debdem wa laiskugu laabana ma marka ilaa taraawiixda marka laga gutana masjid laga baxaa ma jirto inta badan waa la joogi marka laakiin qolo walba dee alcaada muxakama weyaan annaga caadadeena maadaama ay tahay in eh, eh, afurka guryaha loo aado in jaanis yar toban daqiiqaba allah ka dhigo dadka la siiyo ay ku muxuu ahay luqluqdaan eh, ku cadayaystaan qaarkood timirtii ay ku helaan wamaa ilaa dalika waa wax wanaagsan weyaan caawa waxaa u dambeeyaan filaya insha allahu tacaala ramadaan wixii ka horreeyey oo cashirkan ahaa ayaa u dambeeyo laakiin ramadaan hadduu bilowdo cashirka ma la joojinaya jawaabta waa maya jawaabta waa maya weyaan in sha allahu tacaala sabti iyo axad iyo isniin iyo talaado afartaas maalmood salaad kastoo casri marka laga baxa kitaabku wuu jiraya salaada casr weyaan go-aankaas wuu dhacay raalli ahaada raalli hala ahaada waxba kama furna hasku dhibina baabka isagaa amrun qudiya bileyli waa khayr lah jazakum allah khayran mar salaada casar sabti marka wuxuu bilaaban doonaa insha allahu tacaala habeenka sabtigo soo socda haddii ramadaan uu noqon waayo cashar ma jiro ramadaan noqdana ma jiro laba jeerba habeenka asaga xitaa ma ogtahay waa la mashquulaya dil la raadini marka maalinta u horayso hadduu sabti noqda subaxda sabtiga ama casarka sabtigaan bilaabayna hadduu axad noqdana galabta axadaan bilaabayna insha allahu tacala hada wala aclam w sal lla slam ala mustafa